الفعل فسمه الحتفاء تقول لا تأسى ولا تذي ولا تقول بلا علم ولا تحصد ضلا وأنت يا زيد فلا تهوى المنى ولا تبيع إلا بالنقد في منى والجسم في الخمسات مثل النصب faqnac biiijaazii waqul lii xasabii hada wa in fi shardi waljazaa'i tajzimu ficlayni bilamtiraa'i wa tilwuhaa ayuun waman wamahmaa waxaytumaa aydan wamaa waidmaa waayna minhuna waana wamataa faxfad jamiica dawaati ya fataa وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلو أيما تقول إن تخرج تسادف رشدا وأينما تذهب تلاقي سعدا ومن يزور أزوره باتفاق وهكذا تصنع في البواقي فهذه جوازم الأفعال jalawtuhaa manduumata la'aali faxfad wuqiita saah wamaa amlaytu waqis cala almadkuuri maa algaytu baabu jawaasimi lficli haadaa kanu baabu jawaasimi lficli ficilka kuwii jasminaayey baabkiisii weeye ficilka almudaarici mudaarica ah nawaasibtiyaa noo soo dhammaatay jawaasimtiyaan halkaan ka gelaynaa jawaasimtu labay u qaybsamaan jaazimun bificlin waaxidin wa jaazimun bificlayni hal ficil wax jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya halka ficil waxa jasmiya waa afar waa lam iyo lama laamu amri waducaa walaa fi nahyi waducaa waa afar marka waa lam iyo lamaa iyo laam tusayda dalabulficli iyo laa tusayda dalabultarki waa afartaas bis wyujzamu waa la jasminaa alficlu ficilkii bilam ayaa lagu jasminaa fi nafyi nafyiga dhexdiisa xaalu lamkii ahaaday walaami laamaa lagu jasminaa fi lamri amarka dhexdiisa xaalu ahaaday walaa laa ayaa lagu jasminaa fi nahyi nahyiga dhexdiisa xaalu ahaaday wayujzamu waa la jasminaa alficlu ficilkii bilam lam ayaa lagu jasminaa fi nafyi nafyiga dhexdiisa xaalu ahaaday lam ayaa lagu jasminaa ficilka mudaarica oo jasmida lamtuna waxay faa'iideynayaan nafyi oo waxa weyan waa xaraf faa'iideeya nafyi mudaaricana jasmiya mudaarica macnihiisa mustaqbal ahaana maadi u gediya ficilka mudaarica markay gasho lamtu macnihiisa awel mustaqbalka ahaa maadiyay u gedine lam yalid alla wax ma dhalin walam yuulad allaah lama dhalin walam yakun ma ahaanin axadun kufu'an mid u dhikan dhikanman lahu alle marka lamtu ficilka mudaaracay gashaa waa jasmidaa macnihiisana waa anfidaa macnihii awal mustaqbalkaayo ku jirayna maadiyay u gadidaa maadiyay u gadidaa mararka galal waaa mararka gabal waxaa la xidhiidhsatay hamsatulistifhaam altakriiriya oo macnaha ihbaat u bedelayda alam nashrax miyaanaan kuu waasicin laka adiga satarka laabtaada fiiri lam nashrax kuma anaan waasicinay noqo leha laakiin waxaa laga hormariyey hamsatulistifhaam altaqriiriya sugiday faa'iideyna marka alam nashrax miyaanaan kuu waasicin waaba kuu waasicinaya wey waa la suga marka in loo waasiciyey alam tara miyaadan arag waaba aragtaye kayfa sida facala rabbuka rabbiga uu sameeyey marka lamtaas hamsatulistifhaamkaasuna maray ka hormartaa hadday ka hormarto iyo haddaysan ka hormarin labadaba ficilka mudaaric ayay jasmideen labadaba ficilka mudaaric ayay jasmideen wayujzamu waa la jasminaa alficlu ficilkii bilam ayaa lagu jasminaa fi nafyi nafyiga dhexdiisa xaalu lam ahaaday walaami laam ayaa lagu jasminaa fi lamri amarka dhexdiisa xaalu ahaaday laamtan waxay faa'iidaydaa dalabu ficil ah, la dalba faa'iidaydaa dalabu marka dalabkaas ayaa la fiirinaa hadduu noqdo marka dalab oo min aladna ka ahaado ila alaclaa u ahaaday waa ducaa la leeyahay hadduu ahaado dalab min alaclaa ka soo ahaado ila aladna u ahaadana amara la ee iyadu e waxay faa'iidayneen dalabu lficli ficil la dalbayo bis intaasay faa'iidayneen laamtu intaasay faa'idayneen dalabu lficli marka dalabka min alaclaa alla xaggiisuu ka ahaado ila aladna addoommada xaggooda u ahaaday amara la liyunfiq ha bixiyo uu ilaahay yidhi duu sacatin midka waasicaanshaha u saaxiiboo ilaahay u ballaariyey risqiga min sacati wuscigiis xaggiis ha ka bixiyo waa amar marka ilaahay wuu amraha laleeyahy hadduu dalabkaas oo ficilka la dalbayaa min aladna oo addoommadii xaggoodii ka ahaado ila alaclaa oo u ahaadana tuugmo iyo ducaa'a la leeyahay liyaqdi ha xugmiyo ay yidhahdeen ahlunaarkii calaynaa korkeenna rabbuka rabbigaa ha xugmiyo mowt ha nagu xugmiyo liyaqdi calayna rabuka rabbigaa mawd hanagu xugmiyo liyaqdi dalabulficliya faa'idaynay laakiin ficilka cidda dalbayda ciddii hoosaydo addoommadii ah allaahuna ku wajahaya dalabkii wuxuu noqonaa marka duco marka laamtaas waa jismida ficilka mudaaric walaa laa ayaa lagu jasmiyaa fi nahyi nahyiga dhexdiisa xaalay ahaatay laada waxa weya waa saddex laa zaa'ida laydhaha laana naafiya laydhah asmaaday gashaa gabal camal falaya gabalaan camal falinba laana waxaa laydhaha naahiya ficilka mudaaricahay gashaa marka laada ficilka mudaaric gashaa waa laada faa'iidayda dalabun bitarki ficli dalabu tarki ay faa'iidaydaa dalabu tarki ka tegid in la dalbo dalabu tarki shaygaa in laga tago in la dalbo marka dalabkaasaa la filinaahu min alaclىa hadduu ka ahaado ila aladna u soo ahaado waxaa la waa nahye laa takaf walaa taxzan fiiri laa taxzan ha murugoonin ah, markaasoo kale waxaa la waa nahyi waa laga reebay waxa weya addoonkii aa hadduu dalabu tarki ka tegidda la dalbaa min aladna hadday ka ahaato min aladna oo addoommada xaggooda ah ilى اأعلى ay u ahaato markaasna waxaa la leeyahay waa tuugmo rabbanaa rabbigeeniyow laa tuaakhidna hanoo qaban laa tuaakhid laa tuaakhid marka waxaa la leeyahay waa dalabu tarki waxa weya ka tegid alla dalbana oo ilaaha waxaa laga tuugaa qabashada oo waxa weeyaan gefka laysku qabto inuu arrintaas ka tago aa rabbi laga tuuga marka laadaasu dalabu tarki faa'ideedaa waxa weeyaan bitarki اficli ficilka ka tegidiisa in la dalbo marka ayadaa nahyi marna lagu magacaabaa dalabkaas marna waxaa lagu magacaabaa ducaa wa min xuruufi اljasmi reebka xuruuftiisi yuu kamid ahaaday aydan noqoshe lama lama ayaa ka mid a xuruufta ficilka mudaaric jasmida xuruufta ficilka mudaaric jasmide lama ayaa ka mid ah oo mudaaricay gashaha waa jasmidaa kallaa lamaa yaqdi lamaa yaqdi ma uusan samaynin insaanku maladii kii amarahu allah amray lamaa yaqdi lamaa yaqdi insaanku ma samayn maa kii amarahu allah uu amray ficilka mudaaricay jasmidaa ficilka mudaaric ayay jasmidaa waman yazid qofkii siyaadiyaa fiihaa lamaada dhexdeeda yaquul wuxuu leeyahay alama hamsatu istifhaam ataqriiriya waa lagu siyaadi karaa sida lamtiyay lamidta marka qofkii ku siyaadiya hamsatu istifhaam ataqriiriya alama uu leey alama uu leey waman yazid qofkii siyaadiya fiiha lamaada yaquul wuxuu leeyahay alama uu leey marka haddii la gelsho hams istifhaam ataqriiriya ah marka sidii oo kaleeto waxa weeye ficilka mudaaric ayay jasminaydaa ah, alamaa uxsin ilayka miyaana kuu samafalin waaba kuu samafalay wey macnihii marka ibaatu isku bedela macnihii ibaat ayuu isku bedelaa hadal la sugaayuu noqonaa alamaa uxsin ilayka miyaanan kuu samafalin waaba kuu samafalaye saasuu noqonaa sidaas ayuu noqonaa marka waxa jamiy hal ficil waxa jasmiya waa afartaas bes miaalo taquulu waxaad leedahay lam yusmac lama maqal kalaamu man qof hadalkiis cadala wax eedeeyey qofkii wax eedeeya hadalkiisa lama aqbalo markaad cid rabto inaad wax ka dhaadhicdo si nusxi ah wax uga dhaadhici eedda ka daa daad eed ku bilowdo warkaaga la qaadan maa ama waxaad tidhaahdaa qofka xaqa kugu eedeeya oo sunnada kugu eedeeya dadkaada dhexda ka raac iska takoobin dadka dadkaaga say u labistaan u labiso waxay cunaan la cun waxay jeclaadaan la jeclow war ummadaada dhexda ka raac qof xaq kugu eedeeyey eediisa lama dhegaysto ee xaqaaga lagu dheganaadaa wey saasuuna u fasiray maxamed almin saw qof xaq kugu eedeeyey warkiisu qiimo male lamana aqbalo lam yusmac lama maqal kalaamu man qof hadalkiis cadala eedeeyey maxalushaadku waa maxe yusmac oo la jesmiyo lamta lagu jesmiyey walaa tukhaasim hala doodin man qof idaa qaala markuu yidhahdo kalaama hadalba hadduu yidhaahdo facla hore ka samayna waxa weya qof hadalkuu yidhahdo ficil ku xigo hala doodin waa asxaab alwilaayaat dadka madaxda ah oo awoodda iyo suldada leh hala doodin maxaa warka uu leeyahay ficilaa ku xiga maaha inta war laga murmo lagu kala tegaayo meesha ah, saasaan yeela wallaahi uu leeyahay khalaas waaba ku xiga inuu yeelay walaa tukhaasim ha la doodin man qof idaa qaala markuu yidhahdo kalaaman hadal facala kalaamkii waxa weeyaan samaynaya oo arrintii uu yidhiba hore ka samaynaya maclushahidku waa maxay tukhaasim oo ficil mudaarica oo laadaas lagu jasmiyey wa khaalidun ninkii khaalid ahaa lamaa yelid ma soo aroorinoo ceelka biyo uma soo doonan macman dad la jirkiisa waradda soo arooray ceelkan ku sugaayo ceelka maanta lama soo aroorin ninkii khaalig ahaa oo dadkii soo arooro ceelka u soo arooray lama sicon maxalushaahidku waa maxay yelid ficilkaas mudaaraco lamaada lagu jasmiyey wa khaalidu ninkii khaalid ahaa lamaa yelid sooma aroorin macman qofla jirkiisa mac maanta waxaa way sukuunkaasaa lagu binaynaa waxa weeyaan gabayga jaba haddii kaloo maca aad tidhaahdo macman qof la jirkiisa sooma aroorin warada soo arooray waman yawadda qofkii jeclaadaa fal yuwaasil ha xidhiiriyo man yawaddu qofkuu jecel yahay waman yawadda qofkii jeclaada axaddan qofkii axad jeclaadaa fal yuwaasil ha xidhiiriyo man qofka yawaddu uu jecel yahay tanna maxalushaahidku waxay tahay ficil mudaaric oo laamtii laamulamarkaa ay gashay liyuwaasil ay ahayd laamta markaa haddaan waxba ka horraynin waa la kasriyaa liyunfiq oo kaleeto liyaqdi oo kale laakiin fa hadday ka horraydo ama waaw ay ka horraydo ama uma ay ka horaydo haddaad rabtana kasri haddaad rabtana sukuun saar uma liyaqdu tafasahum walyuufuu nuduurahum ثم liyaqduu tafatahum walyuufuu nuduurahum marka waxa weeyaan hadday uma ka horaydo ama fe ama waaw waxa weeyaan waa la reebi karaa waana la kasri karaa ah. hadday fe ka horaydo hadday wow ka horaydo iyadoo fe ka horayda tanaa ka ah waxa weeyaan falyuwaasil tanaa ka mid ah waxaa ka mida faman shaa falyumin waman shaa falyakfur waxaa ka mida falyaktub iyadoo wow ka horaydana walyumlil wey taasaa ka horayda walyumlil taasaa ka horayda taas ayaa ka ka mida marka waa laamtii laam amarka ayadoo ficilka mudaaricka soo jesmiday wain talaahu ficilka mudaaricahu majzuumkaa talaahu waxa weeyaan haadaas waxaa loo celinaa almudaaric almajzuum wain talaahu hadduu la xidhiirsado ficilka mudaaricahu majzuumkaa alifun alif iyo walaamu laam falaysa hayrulkasri kasra wax aan ahayn jaa'isan mid bannaan ma ahan wasalaamu nabadgelyana calaa man itabaca asawaaba walqawaacid alcarabiya saxda iyo qawaacidka carabiga dadka raaca dushooda nabadgelya allaha yeelo wain talaahu hadduu mudaaricii majzuumkaa la xidhiirsado alifun alif laam laam maxaa loola jeedaa al hadday ka daba marto mudaaricii majzuumkaayo sukuunka lagu jasmiyey hadday al ka daba marto falaysa hayrulkasri kasra wax aan ahayn jaa-izan mid bannaan ma aha markaas cansheedku waa maxee mudaaricii majzuumkaayo sukuunka ku jasmisanaa hadday al ka daba marto iltiqaa saakinina imaana ilaa laamti waa reebanta ficilka aqibkiisina waa reebanya ficilka marka kasra loo saarayaaho looga fakanayo taquulu waxaad leedahay laa tantahir ilmiskiina miskiinka ha hororin ha canaananin miskiinka miskiinka ha canaananin miskiinnimadiisa ku canaanan laa tantahir uu aha ficilkaanu sukuunu ku jasmisanaa almiskiina ka dabamarto ala ka dabamartay laa tantahir ilmiskiina miskiinka ha canaananin ha hororin ha weerarin wa miluhu laa tantahir ilmiskiina ayuu la mid ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi lam yakun اladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiina munfakiina ma ahaanin kuwa gaaloobay ee ahlukitaabka iyo mushrikiinta ah kuwa gaalnimada ka tegaya ila xujo cad u timaado ومثلهu laa تنتهي للمiسكيiن oo kalu ahaaday qwlهu ilahay qowlkiisa taعaلى ilahy waa sareeyaae ilaah uu yidhi lm ykن الذiina ilaah uu yidhi maشhaهidku waa maxeen lm ykن ir asalku mxuu ahaa ykunu ykunu markaa lm geli lm ykunu inتqل shaakiriina dhacay maxaa yeele nuuntiina waa reeban tahay wowdii ka horaysana waa reeban tahay wowdia iyada xarف cilaah markaasay noqotay lam yakun markaasa aladiina ka daamar khalaas iltiqaa saakiniina dhacay lam yakuni saasaa lam yakuni marka marka hore waxaa dhacay waxa weeyaan iltiqaa saakiniinku wuxuu ka dhex dhacay nuuntoo reeban oo jasmada loo reebay iyo wowdii ka horreyday markaasaa wowdii la xadfay kadib ah, iltiqaa saakiniinku wuxuu haddana ka dhex dhacay nuunka iyo laamka ka dambeeya wain tara haddaad ogaato almuctala ficilkii muctalka ahaa fiiha afcaasha dhexdeeda haddaad ku ogaato ridfan mid fangalay aw aakiralficli ama ficilka aakirkiisa fasim calaamee hu muctalka alxadfa xadaf ku calaamadee wain tara haddaad ogaato waa ra'aa cilmiyaha lama mafcuul qaadanayda almuctalla ficilkii mudaarac ahaa ee muctal aakirka ahaa wain tara haddaad ogaato almuctalla muctalkii macnaha xarfulcila hadda loola jeeda almuctalla xuruuf xarfalcilu hadda ula jeeda ee ficilka muctalkaa maaha muctalka hadda wuxuu ula jeedaa xarfalcilati ula jeeda ee ulama jeedo ficil muctal aakhira wa in tara haddaad ogaato almuctalla xarafkii jiranaa fiiha afcaasha dhexdeeda haddaad ku ogaato ridfan fan kale inuu yahay qablalaakhirkuu yaalla ah, qablalaakhirkuu yaalla aw aakhir alficli ama ficilka aakhirkiisuu ahaaday fasin calaamee hu xarfu cilahaa alxadfa xadaf ku calaamadee intaa macnaheedu waxay tahay haddii ficilka la jasminayo qabla alaakhirka uu xarfu cilla yaallo waa la misaal maxaa ka mid a baaca waa gaday yabiicu waa gadaa baaca waa gaday yabiicu tabiicu waa gadee tabiicu waxa weeyaan laa naahiyaa geli laa namahiyaa geli ilaa qabla alaakhirka xayaala tabiicu caynta maxaa ka horeeya ye xarf in la yeelo soo ma ahan laana hiyaa geli laa tabiic iltiqaw saakiniina dhacay maxaa yal caynkiina waa reeban yahay yadi ka horreydana waa reebanta yadiyaa laxadfa iyadaa xarf cilahe laa tabiic ay noqone waa laxadfa qabla aakirka xarf cilaha yaalla ilaa waa ridfiye hadduu alf yaallana waa la mid takhaafu waad cabsaneen takhaafu laana hiyaa geli laa takhaaf iltiqaw saakiniina dhaca ada marka la reebo alifkii ka horeyna waa reebanaa marka waa fidfi waa fangalay soo maahan xadaf alifka xadaf laa takhaf cabsanin hadday wow ka horayda qablaakirkana hadday wow ka horayda aakirkana waa la mid taquulu waxaad leedahay geli xarfu cillo laa taqul laa taquul waxaa wey intiqaal sheekaynaa dhaca laamka marka sukuun la saaro wowdii ka horeydan awalay reebaneed intiqaal sheekaynana ka dhexdhaca <clears throat> marka waxaa tiraa laa tabic laa takhaf laa taqul taas waa maxay waa in tana haddaad ogaato almuctalla carfu cilihii fiihaa afcaasha dhexdeeda haddaad ku ogaato ridfan mid fangalay aw aakiralismi ama isimka aw aakhir alficli ama ficilka aakhirkiisa haddaad ku ogaato aakhir alficlina waa maxay waxa weya ficilkiya muctal aakhir ah yadcuu yarmii yascaa ah, aakhirkiiu galay fasim calaamadee hu xarfu cilaha alxadfa xadaf ku xadafsaa waa inaad xadaftaa oo ficilka muctalcaaqirka calaamad jasmiis muxuu noqonaa xadfu xarfi cilla yadcuu geli caamil jasmiya lam yadcu yarmi geli caamil jasmiya lam yarmi yasca geli caamil jasmiya lam yasca ku calaamadaysta taquulu waxaa lahada miaal laa ta'sa ha murugooni ha iska saba laa ta'sa ta'saa uu ahaa ha murugooni waa la gooyey alifkii waa muctalcaaqil caaqilkiiya la cadfay walaa tudii muminiina war dadka muminiintaa ha dhibin tudii ay aheed xarfu cilihii caaqilka ayaa la jasmada loo cadfay walaa taqul ha hadlin bilaa cilmin oqon la'aan kana qabla caaqilkiiya laga xadfay taquulu uu ahaa laadaasa laga hormariyey laa taqul diinka ilaahay ha ka hadlin bilaa cilmin oqon la'aan marka waa la xadfay wowdii walaa taxsu ha kabanin ad bilaa qamrada ha kabanin waa ku marqaaminaa dadka batee taxsuu ay aheed taxsuu ay aheed wowdiyaa marka la xadfay adilaa weeye marka waxa weeyaan gabayga dartiis ayaa loo xadfay adilaa ay aheed gabayga dartiis aa hamsadan loo xadfay walaa taxsu ha kabanin adilaa qamrada qac ha ka siino ha kabanin wa anta adiga yaa zaydu zaydo falaa tahwa ha jeclaanin almunaa hiridilyaalka almunaa waa jamcu munyatin sida mudan jamcu mudyatin hal mid mudan midyaal ah. marka waxa wey almunaa waa jamcu munyatin munyada waa hididiilka ah, hididiilka waa katar wey sheekeena sheekh imaam wuxuu nooga sheekeeyey khadiibka xaramka a ah mar xoogaa khudbo ka akriyey oo masaladanba ku saabsan hididiilka hididiilka hal khudbuu ka akriyay khadiibka xaramka mako shurayb marka wuxuu yidhi waa ka sheekeey waa ka sheekeeye wuxuu yidhi ninaa wiil yar oo u intaqaatu ku dejiyo nas mana uusan dhalin wiilka wiilka waa booy waxaad u dishaale markaasuu yidhi oo yaa dhalay markaasa wax dhalaxaa kugu jira waxaad u disha adigu maada dhalin anuu maana dhalin miya ha inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun maxaa dhacaalay wiilkan miyaad adigu dhashay wuxuu yidhi hididilkaasaan wadayu aan sheekeeyey shirkadaas iblahan u shaqo doontay shaqay isiday yidhi lacag fiicanaan ka helay waa hidil bis meelu fadhiya lacag fiican lacagtii waa isku daray bankiga dhigo waa koriyey xoogaa fiicana isgaaray belediyadan u tegey waa minashibiyada belediyadan u tegey dhul isiiyan dhulay meel meeshaan iga siiyaan xaramka geeskiisa lacagtii yaan ku dhisay waxaan issaaray dhowr dabaq weyn aan yeeshay nin meeshaanahan dariskaan u tagon gabar weydiiso gabar ay ka dhacay isiiyo gabadhiiaan halka ku aroos ayuu yidhi wiila ii dhashay wiilkii waa dha quraanka akri wariya markaasaan ku dhiftay usha quraanka akri halkaasaan ku baraarugudinana weliba shaqadii xaata bilaabay hidii la dad badan isla hadlaa jira oo dabaqyuu dhisaa marciidanuu dhisaa dawladuu dhisaa jihaadu qaada waxaa ka isagoo baytulmaqdis furanaaya uu kuleeya kasoo rugmada xaggan kasoo laabtay welina halkii fadhiya maarka iskada waxaas isla hadlidaas waxaa ka fiican tasbiixda iska wado meesha maarata isla hadlidaas booskeeda waxaad ku bedelataa tasbiixda ayadaan looba inaad wax ka helaysa waaya wa anta adiga yee zaydu zaydo falaa tahwa ha jeclaanin almunaa hididilyaalka mhm. hawiya waa jeclaada yahwa waa jeclaana waa ficilo ay tanu ka timaadaa waa bimacnaa wax radiya oo kaleeto laakiin midda facalada ah hawa waa dhacay wey sakada min culuwi ah, hawa hadday laga keeno marka hawiyaytanu ka timi falaa tahwa ha jeclaanin almunaahidi dilyaalka walaa tabic ha gadin ilaa binaqdin kaash maahane fii minan mino dhexdeeda mino adoo jooga waxaan kaashaan ku gadan mino ma tahan waa meesha xujaydu ay joogaan maanta tobnaad koo iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad afar iyo tobnaad quraajo ku arki maydo wax banu aadana oo dhaqaaqa arki maydo saddexdaas maalmoodna cagta meelaad dhigto inaad weydaan dhacdo qof kaliya cagta haddaad qaado qof inaadan ku istaagin inaad ka fakerto waa saasa dadkii xujaydu taageen afar milyanoo qof a isla taagan waa meesha dhagax tuurka meeshaasay degayiin dariiqa dhagaxa korkiis waa la jiifaa ha dhagax kasta korkiisa qofaa jiifa ama fadhiya soo ma jeedo marka maalmahaas waa laga ganacsadaa marka maalmahaas haddaad inta badeeca keento aad tira ii soo celi halkaa isku arkayda shanta qaaradood iska <laughs> yimaadeen dib dambe u arki mayda marka adoo mino jooga daynha isku gada keesh un hore uga qaaday gaaldama la isku arka daad halkaas dayn ku bixin dildama isna kuma yaqan isna ma taqaan walaa tabixa gadin ilaa binaqdi saas darteeda iidii baa wax lagu gadaa marka mino la joogo eh, imise intaas wey keen lacag marka la keeno la xareeya badeecada qofka la siiyo ilaa dib dambe u arkimin hadduu dhaqaaqo meeshaad isku aragtay ta isma war taqaanaan in badan soo ma jeedin walaa tabixa gadin ilaa binaqdin kash inaad ku gadda maahane fii minan mino dhexdeeda ku gadi marka maxalushaahidku halkan waa maxay waxa weeyaan tahwaa waa ficil mudaaric oo muctalu aakhir bilif ah waa aliftii la gooye tabiicna waa maxay waxa weeyaan qablal aakhirka xarf in la yidhi tabiicu ay aheed laa tabiica la yidhi marka yadi tabiicu caynkala yadi ka horreda aawad waa la xadfay maxaa loo xadfay iltiqaau saakiniin sidaas weeyaan wاljasmu jasma fi lkhamsati shantii dhexdeeda xaala uu ahaaday milu nasbi nasbaha ayuu la mid ahaaday faqnac ku qanac biiijaasii soo gaabintayda wa qul lii waxaad ii tidhaahdaa xasbi iijaasuka soo gaabintaadu xasbi waa igu filayn war badanna ma rabo wljasmu jasma fi lkhamsati shantii dhexdeeda xaal u ahaaday shala waxaan soo qaadanay amilaةu اlkhamsa sida loo nasbiyo calaamatnasboodu muxuu ahaa xadfu nuun soo ma ahayn wuxuu ku yidhi afcaalkamse jasmahooduna waa xadfu nuun intaas ku qanaco kuleeyahy ka duceena iska qumaayha noqon sida jiri wariirigii waljasmu jasma fi lkamsati shantii dhexdooda xaaluu ahaaday shantii oo amilatu kamsada aheed milu nasbi nasbiyuu lamidi fiirisku soo gaabiyey warka xariiri markaasuu ku yidhi faqnac ku qanac biiijaasii soo gaabinteyda aan warka soo duubduubay wa qul lii waxaadna ii tira ii duceeyo waxaad tidhaahdaa xasbi igu filan ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo xasbi iijaazuka soo gaabintaadu xasbi waa igu filanya saas dheh marka afcaal khamsa marka la jasmina xaa lagu jasmiyaa xadfu nuun fain lam tafcaluu walam tafcaluu ir waa isku mide fain lam tafcaluu tafcaluu nuuntii maxaa loo xadfay liljasmi walam tafcaluuna xaa nuuntii loo xadfay linafs waa isku mid wn yatafaraa yuni lah in yatafaraa yataaraaani ay ahayd maxaa nuuntii loo xadfay inta shardiyadaa jasmideen walaa takhaafi walaa taxzanii laa takhaafi awa nuuntii maxaa loo xadfay liljasm marka waa isku mid labadooda waa isku mid faslu fi shardi wljazaai faslun hadaakanu faasilun waa mid kala saaraa fi shardi shardigii fasil u yahay i hari harigii fasl u yahay iyo wljazaai jazihii waxa weya adawaada ficilka mudaaric jasmidaa laba u qaybsantaa kuwa hal ficil jasmiye waa afartan soo sheegnay iyo kuwa laba jasmiye ilaa tobanu halkan ku tirina oo laba jasmida haadaa khud qaado haadaa ay haada almadkuur kii laguu soo sheegay oo jawaasimta afarta ahaa weeye afartiiyay ku dhacaydaa khud qaado haada almadkuura min aljawaasim allatii tajzimu ficlan waaxidan marka kuwaas jawaasimtaa qaado kud qaado hada almadkuura min aladawaati aljaazimati lificlin waaxidin qaado waa mafcuul bihi haadaada khud qaado haadaa madkuurkaas qaado min adawaati اljasmi allatii tajzimu lificlin waaxidin wa in fii shardi shardiga dhexdiisa xaalo ay ahaatay iyo waljazaa'i tajzimu way jasmidaa ficlayni laba ficlay jasmidaa bilamtiraain shakila'aanayna jasmidaa wa in in fii shardi shardiga dhexdiisa xaalo ay ahaatay iyo waljazaa'i jazaha tajzimu way ficlayni laba ficlay jasmidaa bilamtiraain shakila'aanayna jasmidaa in waxa weeyaan waa xarfun mawduucun lidalaalati calaa mujaradi tacliiqi اljawaabi cala shardi hoosuu kuugu sheegaya sow ma jeedid waa xaraf loo dejiyey inuu tuso calaa mujaradi tacliiqi ljawaabi cala shardi jawaabka inuu shardiga ku xiro bis zaman ma tuso deeto ma tuso makaan ma tuso kaliya waxaa loogu talagalay jawaabku waa xihan yahay muxuu ku xihan yahay shardiga ah, jawaabku waa xihan yahay shardigu ku xihan yahay wain cudtum cudnaa noqoshadeen maxay ku xidhan tahay marka noqoshadiin khalaas Ah, in taqum aqum macaka marka qiyaamkaas waxa war qiyaamkiisa ayada saasaa loogu talay jawaabku shardiguu ku xidhanya wain cudtum cudnaa soo ma jeedin marka taas laba ficila jasmidaa in marka luqa carabiya waa imisa afar in luqa carabiya waa imisa afar inta koobaad waa midaad dul taagan tahay waa in shardiyaa laba ficila jasmidaa ficilka hore waxaa la haha ficlu shardi ficilka dambena waa la jawaabu shardi labadaas ficile jasmida ah, labadaas ficile jasmida ah. inta labaadna waxaa la dhaha naafiya naafiya naafiyadu isimka waa gashaho waa midii waxa way sida layse u camal fali jirtay fii luqati alcaaliya in axadun khayra min axadin ila bilcaafiya in axadun khayran min axadin ila bilcaafiya marka isimka waa gashaa in ilkaafiruuna ilaa fii guruurin in ilkaafiruuna gaaladu ma ahan ilaa fii guruurin kada kuwa ku sugan maahan intaas waxaa la dhaha naafiya ficilka mudaaricana waa gashaa wain adrii aqariibun am baciidun maa tuucaduun ah, wain adrii ma adri ma ogi ah, marka naafiya la idhahdaa isimna waa gashaa ficilna waa gashaa mudaarica intaas saddexaadna waxaa la dhahdaa zaaida Ah, zaaiddaa la yidhahdaa maa ka horayda badanaaba maa in zaydun qaaimun aad leedahay maa in zaydun qaaimun maa in zaydun qaaimun fiiri maa in zaydun qaaimun inta afraadna waxaa la yidhaahdaa mukhafafatun min ahaqiila wain kaaduu la yastafizuunaka min alardi wain kaaduu wainhu shaniye kaaduu waxayba ku sigteen layastafizuunaka inay kaa fududeeyaan min alardi dhulka sow ma jeedid marka intu waa afartaas ee inta halkan laga rabaa waa inta shardiyada wa tilwuhaa wa taalihaa in midka ku xigo ayun weey midka labaad oo xagga tirinta uga xiga marka la tirinayo kan ku xiga marka la tirinayo midka ku xigaa waa ayun ayunna luqa carabiya imisay ku timaad afar horaan usoo sheegnay horaan usoo sheegnay ayun oo waxa weeye shardiya oo laba ficil jasmida oo ficil shardi iyo jawaab shardiya ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calay ayama alajalayni qadaytu falaa cudwaana calaya iyo ayun istifhaamiyaa ayukum zaadatu haadihi iimaana iyo ayun mawsuulaa lananزicana min kuli shiicatin ayuhum ashadu cala raxmaani citiya iyo ayunti aheed kamaaliyada wlmasdaru aslun wa ayu aslin marka ayuntuna waa afartaase midda shardiyada halkan laga rabaa wa tilwa wa taaliiha in midka ku xigaa ayun weye waa man weeye man man marka ayun ayad waxay noqotaa waxaa la yidhaahdaa ayun waa smun mawduucun lidalaalati limaa yudaafu ilayh wixii loo idaafeeyay noqota ah, wahiya mawduucatan lidalaalati calaa xasabi maa tudaafu ilayh waa kan kule wixii loo idaafeey haddii yacqil loo idaafeeya yacqila noqone maalaa yacqil haddii loo idaafeeya maalaa yacqila noqone darfu zamaan haddii loo idaafeeya darfu zamaanay noqone darfu makaan haddii loo idaafeeya darfu makaanay noqone wixii loo idaafeey mudaafu ilayhigeeday ku macno noqota waana mucrab ayadu waana mucrab oo inta dhammaan waxaan adawaatu shardi ah mucrabka ku jira waa iyada waa iyada waa iyada waman man man waxa weeyaan waa ismu mawduucun lidalaalati calaa man yacqilu uma dumina macna shardi yacqila loogu talagalay macna shardiyayna la dhexgeliyay macna shardina waa taqana waa tacliiquljawaab calaa shardi waa in jawaabka lagu xidho shardiga macna shardi waa intaas tacliiquljawaab calaa shardi wey mantuna afaray ku timaadaahoo mantan shardiyada man yacmal suuan yujza bihi iyo manta istifaamiyada qaala man rabukumaa ya muusa man rabukumaa iyo maada mawsuulada lahu man fi samaawaati wa man fi lardi iyo manta ah nakira mawsuufa oo ah marartu waxaan soo maray biman mucjibin laka marka man afaray ku timaadaa mantan shardiyadaan dul taaganna man yacmal suucan yujza bihi iyo mantay sifaamiyada qaala man rabukumaa ya muusa man waa kuma rabukumaa iyo manta mawsuuladaa lahu man fi samaawaati wa man fi lardi iyo manta oo ah nakira mawsuufa nakira mawsuufa marartu waxaan soo maray biman mucjibin laka marartu waxaan soo maray biman mucjibin laka nakira mawsuufa afartaasay mantuna ku timaada waa mahma mahma weeye mahma waa ismun mawduucun lidalaalati calaa maa laa yacqilu waxaan caqli lahayna loo dejiyey uma dumina macna shardi kadibna macnihii shardigaa la dhex geliyey macnihii shardiga oo ahaa tacliiqu ljawaabi calaa shardi waa mahma waxayuma xayuma waa ismu mawduucu lidalaalati cala almakaani makaana loogu talagalay uma dumina macna shardi kadib macnaha shardiga la dhex oo ah tacliiqu اljawaabi cala shardi aydan noqoshee iyo waa ma ma ma waa laba iyo toban shan waa xaraf waxa weyan toddobana waa isi insha allah marka darsiga berriyan ku tirinayna awalkiisa waqti dheeray naga qaadanay waa laba iyo toban waxa weeyaan shan waa xaraf toddobana waa isim toddobana waa isim waay wa idma idmaa ayada khilaafaa ku jira laakiin qowlka sawaabkaa waa xarfun mawduucun lidalaalati calaa mujaradi tacliiq iljawaab cala shardi oo intii ay la mid waa xaraf ah, waa xaraf qowlka saxiixa ah wa ayna ayna waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaani uma dumina macna shardi makaan inay tustaa loogu talagalo kadib aa shardi la dhexgeliya ayna wey minhuna xaalo ay ka mid tahay jawaasimta wa anaa weeye annaa waa ismu mawduucu lidalaalati cala lmakaani makaana loogu talagalay ism istifaama loo isticmaalaa bimacnaa kayfa loo isticmaalaa bimacnaa makaana laakiin asal u ah ismu istifaamna waa loo isticmaala bimacnaa kayf bimacnaa mataa labadaba waa loo isticmaalaa bimacnaa mataa iyo bimacnaa kayf labadaba waa loo isticmaala oo ismsifam laakiin asalka hore makaana loo dejiye wa mataa mataa waa ismu istifhaam zamankaa lagu weydiiya waa ismun mawduucun lidalaalati cala zamaan waa ism looba dejiyey in zaman ayaa loo dejiyey zaman labayna mid noqotaao shardiye iyo istifaamiye zamanaa loo dejiyey laba macnayna ku timaaddaa labadaas macnoo kale ah istifaamiye iyo shardiya bis labaday ku timaaddaa wa mata faxfad xifdi naxwaha waxyaalaha ugu muhiimsan marka qofku caamil iyo macmuul uu fahmo kadib waxaa ku xiga kelimad walba carabiga intay macno leedahay inuu garto ah, waxa ugu faa'iido badan waa taas ayu kelimad kasta inay kuu tirsan tahay oo markaad meel ku aragto hadday labaatan macno leedahay labaatankii ku fiiri kan ku fiiri ma astaahisho kan ku fiiri halka midnoo saxda aad saartay markaas laakiin haddaysa awalba kuu tirsanayn halkaad la aadin ah, xaad ku miisaamay miisaanba maada haysta waa noocaas faxfad xifdi jamiica aladawaati adawaadka dhammaantood xifdi waxaan lagu sheegay xifdi yay kaa kala baxsan yaa fataa shaabkan cilmi doonkaahoo xifdi wa zaada qawmun qolaa waxay siyaadiyeen ma qolaa maa siyaadiyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen in ma intii shardiyada ahayd ay maa ku siyaadinaan in soo ma ahayn maa ku siyaadi in ma ay yidhaahdeen in ma wa ayna ma ay yidhahdeen kamaa talow wadaalika ziyaadadaas kamaa talow ka tilaawatihim akrintoodo kale la mid tahay ayamaa tadcuu ayamaa ay akriyeen waxay la mid tahay waxa weeyaan siday ayantaas ugu siyaadiyeen ayamaa tadcuu falahu asmaa اlxusnaa siday taasba ugu siyaadiyeen oo kale ay ugu siyaadiyeen wazaada qowmun qolaa siyaadiyeen ma faqaaluu waxay idhahdeen ima ay yidhahdeen waayna ma ay yidhaahdeen wadaalika siyaadintaasu kamaa talow kaainunka tilaawatihim akrintooday la mid tahay ayama ay akriyeen ayamaa ay akriyeen ayay la halkan marka fawaa'id badan maxamed alamiin alharari uu ku sheegay macna aad u faa'iido badan waxa weeye toban ayuu halkan ku keenay oo adawaatu shardi oo ah jaazime ah oo laba ficil jasmida ah. tobankaas marka xagga xarafnimada iyo isimnimada marka laga fiiriyo afara loo qaybiya maa huwa xarfun bitifaaqin waa inta maa huwa xarfun cala alaصaxi waa idma maa huwa ismun cala alaصaxi waa mahma maa huwa ismun biitifaaqin waa inta soo hartay taas waa dhinac faa'iidada koobaad faa'iidada labaad labada ficil oo ay jasminayeen midka hore ficlu shardiga lena midka labaadna jawaab shardi hadday laba mudaaric yihiin lafdigooda la jasmina wain tacuduu nacud hadday laba maadin yihiinna maxalkaa laga jasmina wain cudtum cudna hadday iskhilaafsan yihiinna oy maadi iyo mudaaric kala noqdaan sida waxa weeyaan man kaana qofkii ahaada yuriidu xarfa alaakhira kasab aakhiro qofka doonaya nazid lahu fii xarfi kaana ficlu shardiga wuxuu noqday maadi jawaab shardigana mudaaricdao nazid mid walba xukunkiisa la siinaa maadigana maxalka laga jismina mudaaricana lafdiga hadday bilcagsi noqon karaan fiiri ficlu shardigu waa noqon karaa waxa weeyaan mudaaric maadiyuu noqonaa marka waxa wey jawaab shardigiina man yaqum laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama taas waa faa'iida faa'iidada kale toddoba jumlaa jirta oo aan u suuban inay noqoto ficlu shardi jawaab shardi uma suuba karaan marka wax alla wixii aan ficilo shardi noqon karin adawaadka la baashiri karin jawaabna ma noqon karaan wixii aan marka jawaab toosa noqon karin fa in lala xiriiriyaa waajiba maxaa ka mid a ah jumle ismiya hadday jawaab dhacdo ayamaa tadcuu falahu asmaa اxusnaa falahu jumle ismiyaa waxaa ka mida ah jumle dalabiya sida ficil amarkao kale in kuntum tuxibuuna allaha datin dad alla jecel fatabicuni itabicu maadaama amar noqotay fa lala xiriirina haddii jaamid noqoto jawaabkeed in taranii haddaad ii aragto ana aqala minka maalan inaan kaalanti yarahay iyo waladan caruur fa casaa rabbi rabbigay mudan casaa waa jaamid soo maaha faadaa la xidhiidhina kan afraad maa hadday ka hor marto waxa weeyaan jumlada jawaab ka dhacday faa lala xidhiidhina fain tawalaytum haddaad jeesataan famaa sa'altukum idinma weydiisan min ajrin maa a ka horayda kan shanaad waxay tahay lam hadday ka horaydo jawaabka jumlada dhacday faa la gelina wamaa yafcalu waxay sameeyaanoo min khayrin khayr ah falan yugfaruh la weysiinma falan yugfaruh haddii qad ay gasho jumlada jawaab ka noqotay waxaa laasima fa in la geliyo in yasriq faqad saraqa faqad saraqa faadaasaa la gelina toddoba haddii siin iyo sawfa ay galaan jawaabka faa la gelina wain khiftum caylatan faqri haddaad ka baqdaan fa sawfa yuqnikum allah min marka baydkaasaa lagu jamciyaa toddobada jumlo fa'da la geliyo ismiyatun dalabiyatun wabijaamic wa bima wa bilam wa biqad wa bitanfiisi icraab wayujzamu alwaaw lilisinaaf yujzamu ficlu mudaaric muqayar siiqa marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi alficlu naa'ib faacil yujzamu marfuuc وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة باللام الباء حرف جر لام اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من ضراء اشتغل المحل بالسكون بناء الأسلي الجار والمجرور متعلق بيجزم في النفي جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من لم والله الواو حرف عطف اللام معطوف على اللام والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره في الأمر جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من اللام ولا الواو حرف عطف لا معطوف على اللام والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ضراء اشتغل محل بسكون بناء الأصلي في النهي جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من لا ومن حروف الواو للاستئناف من حرف شرط حروفي مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنة حروف مضاف الجسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضطوى النقضي أيضا اضطو فعل وفاعل أيضا مفعول مطلق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدا وخبره لما مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منح من ضراء اشتغل المحل بسكون بناء الأسلي والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ومن يزيد الواو للاستئناف man ismu shardi jaazimu yجzimu ficlayn alawal ficlu shardi waani jawaab wajazahu mabniyu cala sukuuni fi maxali rafci mubtada yziid ficlu shardi majzuumu biman wacalaamatu jasmi asukuun wafaacilu damiiru mustatiru jawaabn taqdiru wayacuudu calaa man من فيها جار ومجرور متعلق بيزيد يقول جواب شرط مجزوم بمن وعلامه جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره ويحود على من ألما مقول قول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ضراء اشتغل المحل بسكون البناء الأسلي والجملة شرط والجواب في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يزيد والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة تقول فعل مضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لم يسمع لم حرف نفي وجزم وقلب لم حرف نفي وجزم وقلب يسمع فعل مضارع مغير صيغة مجزوم باللم وعلامة جزمه السكون كلام نائب فاعل يسمع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره كلام مضاف من اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر عدل فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ذرة اشتغل المحل بسكون الضرب وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من والجملة من الفعل والفعل الله محل الله من الأحراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل عدل والجملة من الفعل ويسمع والنائب الفاعل وكلام في محل نصب مقول قوله ولا تقاسم الواو حرف عطف لا النهية تقاسم فعل المضارع مجزوم بالله النهية وعلامة جسم السكون وفاعل ضمير مستتر وجمع تقدير أنت من اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على السكون في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة لم يسمع كلام من عدل إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض للشد ومنصوب بالجواب مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بالجواب قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على من والجمله من الفعل والفاعل في محل جر باضافه اذا اليها فعل فعل ماضي مبني على فتحه مقدره على الالف منع مبني على فتحه مقدره على اخر منع من ظهور اشتغل محله بسكون الروي وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على من والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير جازم جواب شرط غير جازم وجملة شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل قال وخالد الواو للسناد خالد مبتدا أما الواو حرف عطف الواو حرف عطف صح وخالد الواو حرف عطف خالد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره لما حرف النفي وجزم وقلب يريد فعل مضارع مجزوم باللما وعلامه جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يحد على خالد مع ظرف اعتباري معناها وحي لو اضافه نقو كرا زمان يا مكان لبدبا مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بيريد مع مضاف من مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر من اسم موصول بمعنى الذي مضاف اليه معناه مع مضاف من اسم موصول بمعنى الذي مضاف اليه مبني على السكون في محل الجر ورد فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون الضرب وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على من والجملة من الفعل والفاعل الله محل الله من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل ورد waljumlatu min alficli oo yarid ah iyo wa faacilihi horta faacilka yarid maama aanan sheegin miya wafaacilu damiir mustatirun jawaatan taqdiru wa calaa khaalid wey waa inaad ogaataa ma sheegay waljumlatu min alficli oo yarid ah iyo walfaacila oo huwa ah fii maxala rafcin khabarulmubtaday oo khaalid ah waraabitu baynama adamiir aladii huwa faacilu yarid يريد والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب محذوفة على جملة لم يسمع كلام من عدل ومن الواو حرف عطف من اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل الرفع المبتدا يود فعل, فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جسمه سكون مقدر على آخره منع من ذرة اشتغل المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويحود على من فليواصل الف رابطه للجواب ليواصل اللام لام الامر يواصل فعل مضارع مجزوم باللام الامر وعلامه جسم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويحود على من والجمله من الفعل والفاعل في محل جسم بمن جواب شرط من اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني على السكون في محل نصب يود فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجاسم علامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغال المحل بسكون الروي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويحد على من والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو مفعول به يود واحد فين man qofka yawaduhu uu ahaa yawaduhu mafcuulka xadfan wey faacilka yawaduhu mantaan u laaban mee manta horay u laabanaya manta horay u laabanaya faacilku mafcuulka maxduufka aha mantaan u laabana wjumlaة shardi wajawaabi fii maxali rafcin khabaru mubtada oo manta ah wاraabiط baynahuma adam اladii huwa faacilu ywad wاljumlaة min اlmubtada'i wakhabarihi fii maxali naصbi maxduufaة calى jumlati lam yusmac kalaama man cadal wain talaa alwaaw lilsinaaf in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawal ficlu shardin waani jawaab wajazaahu mabniyin calى sukun lah maxal lah min اlcraab tla ficl maadin mabniyu calى fatxati mqadaraةi calى alif manac min dura atacaduru fii maxali jasmin bin ficlu shardi walaha damiir mutaصilu mabniyu calى dami fi maxal nasb mafcuul bihi muqadam marfuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wlamal waaw xarfcatin laam maxduufu calى alif wlmaxduufu calى marfuc marfuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi فلyس الفاaرابdة للجواب لyس فعل ماضي ناقص ترفع اسم تنصب الخبر غير اسم لyس مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غير مضاف الكسر مضاف إليه مجلول علامة جره كسرة ظاهرة في آخره وخبر لyس محذوف تقديره جائزا وجملة لyس واسمها وخبرها في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة وسلام الواو للسناف السلام مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره وخبر المبتدا محذوف تقديره على من اتبع الصواب على من اتبع الجار مجرور كاس خبر كيه والجمله من المبتدا والسلام هي وخبره او جار مجرور كا لا محل لها من الاحراب لانها مستنفه تقول فعل المضارع مرفوع للتجرد من النصب الجازم وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لا تنتهر لا ناهية تنتهر فعل المضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جسم سكون مقدرا على آخر منح من دور اشتغل المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفعل ضمير مستطر وجوبا تقدير أنت المسكين مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا ألف للإطلاق والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فيه محل نصب المقول قوله ومثل الواو حرف عطف مثل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف ولا مضاف إليه مبني على الضم في محل جر وخبر المبتدا محذوف تقديره قوله تعالى قول ذا خبر كية والجملة من المبتدا ومثل أي وخبره وقوله في محل نصب محذوفة على جملة لا تنتهي المسكينة لم يكن الذين أسودت مقول قول منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ذر اشتغل المحل بحركة بناء الأصلي والألف للإطلاق وإن ترى الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على سكون الله محل الله من الإعراب ترى فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم حذف حرف علة وهي الألف والفتحة قبلها الدليل عليها وفعل ضمير وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت المقتل مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فيها جار ومجرور متعلق بالتاء المعتل مفعول به اول ده لمفعول ثاني يا صاص المعتل مفعول به اول منصوب علامه نصب نصب فتحه ظاهره في اخره فيها جار ومجرور متعلق بالتاء ريد مفعول به ثاني منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره أو حرف عطف آخر محذوف على الرفع والمحذوف على المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره آخر مضاف الفعل مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فصم الفاء رابطة للجواب السم فعل أمر مبني على سكون لا محل الله من الإعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والهاء ضمير متصل مفعول به أول مبني على ضم في محل نصب الحذف مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا لف للإطلاق والجملة من الفعل أو سمع هي والفاعل أنت آه هي والمفعولين في محل جسم بإن جواب شرط والجملة شرط وجواب الله محل الله من الأعراب لأنها مستأنفة تقول فعل المضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل الله من الأعراب لأنها مستأنفة لا تأسل لأنها هي تأسى فعل المضارع مجزوم بالله أنها هي وعلامة جسم حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها الدليل عليها وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نقول قول ولا الواو حرف عطف لا النهية تودي فعل مضارع مجزوم بالله النهية وعلامة جسم حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة لا تاسع ولا الواو حرف عطف لا ناهية تقول فعل المضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة لا تاسع بلا علم جار ومجرور متعلق بالتقول ولا تحصل الواو حرف عطف لا الناهية تحصل فعل المضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جزم حذف حرف علة وهي الواو الضمة قبلها الدليل عليها لأن الضمة أخت الواو أضل مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة على الهمسة المحذوفة للضرورة الشعر أما لأجل الروي آه على الهمسة المحذوفة لضرورة الروي والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب معطوفة على جملة لا تاسع وأنت الواو حرف عطف أم ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على سكون في محل رفع وطاو حرف خطاب يا زيد يا حرف النداء معنى بعده زيد منادى مفرد حرام مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء الله محل الله من الإعراب لأنها معترضة بين المبتدا وخبره فلا تو ألف أو رابطة الخبر بالمبتدا جوازا بدي واجب كايد معه لا تولى الناهية تهو فعل مضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جزم حذف حرف العلة وهي الألف والفتحة قبلها الدليل عليها وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت المنى مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعادل والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مبتدا وانت والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل تهوى والجمله من المبتدا وخبره في محل نصب محذوفه على جمله لا تاسى ولا تؤذي ولا ولا تبع الواو حرف عطف لا الناهية تبع فعل المضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لا تاسع إلا أداة استثناء ملقاة لا أمر لها بالنقد جار ومجرور متعلق بالطبيع في من جار ومجرور متعلق بالطبيع والجزم والواو للاستئناف الجزم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في الخمسة جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من الجزم على مذهب سيبويه سقى أقول مبتدا وحلقة حاليه مثل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثل مضاف النصب مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة فاقنع الف أو فأو فصيح لأنها فصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم اقنع فأقول لك اقنع بإيجازي اقنع فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب المقول قول المحذوف بإيجازي جار ومجرور متعلق بإغنع وقل الواو حرف عطف قل فعل أمر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة إغنع لي جار ومجرور متعلق بقل حسبي حسبي خبر لمبتدا محذوف jawaasan taqdiiruhu iijaazuka iijaasu mubtada marfuucun bilibtidaai wacalaamatu rafci dhamatu daahiratun fi akhirih iijaasu mudaaf walkaafu mudaaf ilayhi mabniin cala alfatxi fi maxali jarin xasbi khabaru mubtada marfuucun bilmubtada wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla yail mutakalim manaca min dura ishtaqa almaxali bxarakati munaasaba xasbi mudaaf ya mutakalim mudaaf ilayhi mabniin cala sukuni fi maxali jarin waljumlati min almubtada'i oo iijaazuka ah wa khabarihi waxasbiha fi maxali nasbin maquulu qawli هذا حرف تمييز اسم شارع مفعول به لفعل محذوف تقديره خذ هذا والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة وإن الواو للاستئناف إن حرف إن مبتدا لفظ كده اللغة إن مبتدا مبني على سكون في محل رفع في شرط جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنة حال من إن والجزاء الواو حرف عطف الجزاء محذوف على شرط والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره تجزم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستطير جوازا تقديره هي تعود على إن والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل تجزم والجملة من المبتدا او ان هي وخبر او الجملة لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفة فعلين مفعول به تجزم منصوب وعلامة نصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى ما ناب فيه حرفا عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد بلا امتراء جار ومجرور متعلق بالتجزم وتلو وتلو الواو للاستئناف تلو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره تلو مضاف ها مضاف اليه مبني على السكون في محل جر أي خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ومن الواو حرف عطف من معطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محل بسكون بناء الأسلي ومهما الواو حرف عطف مهما معضوف والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محل بسكون بناء الأسلي منطق مهما كل وحل وعطى أينت وحيث ما الواو حرف عطف حيث ما معضوف على أي والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال المحل بسكون بناء الأصلي أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اغت أيضا والجملة من الفعل والفعل الله محل الله من الإعراب لأنها معترضة بين المحذوف والمحذوف عليه وما الواو حرف عطف ما معذوف على أي وإذ ما الواو حرف عطف إذ ما معذوف على أي وأين الواو حرف عطف أين معذوف على أي منهن جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من أين وأن الواو حرف عطف أن معطوف على أي ومتى الواو حرف عطف متى معطوف على أي فاحفظ ألف أو فالفصيحة لأن أفصحت عن جواب شرط مقدم تقدير إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم أقول لك احفظ جميع الأدوات احفظ فعل أمر وفاعله أنت والجملة من الفعل والفعل فيه محل نصب نقول قوله جميعا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره جميعا مضاف إلى دوات مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره يا فتى وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها جزء المقول قول قولك كهر الجملة ده فحف جميع الأدوات ده جزء كميد على قد وزاد الواو للسنة زاد فعل ماضي قوم فاعل زاد والجملة من الفعل والفعل الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ما مفعول به زاد منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع منه اشتغال محلي بالسكون بناء الأسلي فقالوا الفاء حرف عطف قالوا فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل الله محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وزاد قوم إما مقول قول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ذرة التعدد غلط إما مقول قول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ذرة اشتغال محلي بالسكون بناء الأسلي وأينما الواو حرف عطف أينما معطوف على إما والمعطوف على المنصوب المنصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغل محل بسكون البناء الأسلي meeshan isha u tan ka boodi mayno kamaa talow alkaafu xarfu tashbiihin wa jarri maa masderiyatun talow ficlan wa faacil tala tala wuu ay ahayd tala wuu markaas waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin tala wuu labada wowda hore sooma xarakaysnaa taxaraka xarfu cilatin wanfataxa qablahu oo laamtaa cilatu arifa faastaqaa saakinaani aliftii iyo wowdii ka dambay labadii waa reebayi aliftii la xadfay markaasay noqotay talow talow ficlu wa faacil والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بالكاف والتقدير كتلاوة كتلاوة الكاف حرف تشبيه وجر تلاوة اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة أي ما صورة مفعول به تو سغد منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من يضر اشتغال محلي بسكون الحكاية تسكنهم بسكون بناء الأسلية الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد